bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu faslu wاlkhulcu jaaئizu calى ciwadi macluum faslun fii axkaami اlkhulci khulciga axkaamtiisa caddaynteediiba u baab yahay wa huwa mushtaqu min alkhalci ayaa laga keenay iska siibidda ayb wahuwa anascu waa siibitaanka sharcigana khulci waxaa lagu yidhaahdaa furqatun biciwadin maqsuudin furqo ninkii naagtii oo kala tagaan kuna kala tagaan ciwad maqsuud ah oo naagta ay bixiso lizawji ninka markaas aado oo u noqdo ayb ciwad iyo yacnii wax maqsuud ah oo ciwad ah in lagu kala tago oo naagtii ay bixiso ninka xaggiisa marka uu aado ayb sharciga marka kaasaa lagu yidhaahdaa ayb marka eh, biciwadin maqsuudin markuu leeyahay shay qasad leh maqsuud ah ayuu ku dhacaa wax aan maqsuud ahayn ma ku dhacayo ayb wixii marka aan maqsuud ahaynuu meeshaa uu ku saaraa ayb xataa shayga maqsuudkaa cayn xaaraana ha iska ahaata haddii la doono khamro inay ku kala tagaan hadday ku heshiiyaan oo uu ka qaato intaasoo khamrii isii waa ku furaya hadday tahay khamradii meesha waa ka baxaysaa mahrulmidli ayay siinaysaa waana ka furmay waana markaas khulcigii sidaasuu ku dhaca shay marka maqsuud ahaa la rabaa ayb wax xaaraana hadday noqdaan shayga maqsuudkaana mahrulmidligay aadaysaa shay aan xaaraan ahayn haddii uu yahay oo maqsuud laga leeyahayna lacag iyo dhul iyo waxay noqoto manfaco iyo waxay ahaataba waa si kaasuu ku dhacayaa markaas waalkhulcu khulcigu jaa-izun weeyaan ku bannaan ayb jawaaskiisana waxaa laga qaatay falaa junaaxa calayhima fiima iftadat bih dalaaqii markuu ilaahay ka sheekeeyey ayaa khulci buu daba dhigayo waxa uu yidhi falaa junaaxa calayhimaa wax dembiga korkooda ma ahaanin fiima iftadat bih waxay naagta isku furanayso xoolaha ay isku furato oo saa furiinka ugu dhaco wax dembiya korkooda ma ahaanin ayb laakiin ninka inuusan nushuuska xaggiisa ka soconnin ee ninka haddii nafaqadii lagu lahaa waxa uu ku cariiriyo si ay khuluc u dalbato taas iyada marka in laga celiyo ayb wاlkhulcu khulcigu jaa weeyaan mid bannaan calaa ciwadin ciwad korkiisa ku bannaan ciwadka oo macluumin la yaqaano meeshaana marka khulciga ugu horreeyey islaamka dhexdiisa ku dhaco kii wuxuu ahaa thaabit bnu qays ibni shamaas naagtiisa ayay tidhi aniga innii akrahu اlkufra fi اlislaam ninkan wax dabeecada iyo diin iyo midna ma ku eedaynayo laakiinse waxaan nacayaa inaan islaamka dhexdiisa kufri kula dhex jira iyo abaaldhac ayb marka si cishradiiaa marka adkaatay markaasuu nebiga sala allahu calayh waali wasalam wuxuu yidhi ataruddiina ilayhi xadiiqatahu beertiisii oo maharka kuu siiyey ma u celinaysaa qaalad nacam bay tihi ha markaasu isna waxa uu yidhi khudhaa ka qaado ayb wadalliqhaa tadliiqatan siina daa ayb asalkeeda marka aayaddaa iyo xadiidkaasaa tusaayo ayb arkaan buu leeyahay khulcigu arkaantiisa waxaa weeyaan multasim qof laasimsada qulciga multasimku marka waxaa weeyaan waa zawjada naagta yaa laga wadaa ayb ayb axad marka zawjadii iyo wixii iyada mas-uulka ama qaraabadeeda oo laasimsado anaa bixinayo dhaho iyo waa in multasim la helo rukniga labaadna waa in ciwad ou jiro ciwad rukniga saddexaadna waa zawj nin rukniga afaraadna waa siiqadii multasimka qofka khulciga qaadanayo oo dhiibaayo zawjadii iyo wixii lamida waaye iyada waxaa loo shardiyaa iطlaaqu tasarufi almaaliyi qof maal ku tasarufi kara inay tahay baa shardi ah ayb ciwadkana waxaa loo shardiyaa maqsuud inuu yahay kow inuu yahay macluum ciwad macluum inuu noqdo ciwadka marka macluum buu noqonayaa isaga laftirkiisa waa sheego calaa ciwadin macluum inuu yidhi ciwadka haddii majhuul ou yahay ka warran shardigaani marka waxaa la leeyahay waa shardi min xayثu lusuumi اlmusamaa shayga la magacaabayo laasimidiisa marka laga hadlaya in wax magacaaban ay yihiin la shardiyaa bis ee asalka khulucu inuu ansaxo shardigu ma aha ciwad macluuma ciwadku haddii xataa uu majhuul yahay waa iska ansaxayaa khulcigu mahrulmili baana ciwad noqonaya nayb marka eh, calaa ciwadin macluum markuu leeyahy majhuulku khulci kuma ansaxayo ma laga wada ee eh, musamo ayaan ansaxaynin waa shay la magacaabayo ninka dushiisa naagta dusheeda noqonayo ayaan jiraynin ayb haddii wixiiba ay majhuul yihiin ee eh, marka xaggee lagu kala baxaya dooda xaggee ku dhammaanaya waxay ku dhammaanaysaa mahrulmithli ayb khulcigu marka waa saxiixu mahrulmithli baa waajibaya markaas musamo ma waajibayo waay ayb marka kownuhu maqsuudan kownuhu macluuman ayb kownuhu raajican lijihati zawj khulcigu waa inuu u laabto ninka ninkii inuu u laabto maalka ninka yacnii la siiyey marka kan afaraadna waa kownuhu maqduuran calaa tasliimihi in la awoodo oo naagtii ay dhihi karto waa kan hoo ayb oo markaa in la awoodi karo intaasoo markaa ayaa ciwadka loo shardiyaa zawjkuna waxaa loo shardiyaa kownuhu miman yasixu alaaquhu qof alaaqiisu ansaxaya inuu noqdo ayaa zawjka shardi u anacam qof alaaqiisa uunan ansaxayninba maya isaga khulcina markaa maku ma samay karo ayb siiqaduna marka waa sariix iyo kinaaye iyuu leeyahay ayb khaalactuki iyo kale inuu yidhaahdo waa ku khulcay waa sariix iyago xisaas ama dallaqtuki bialfin kunan kugu furay iyo haddii uu yidhaahdo waa khulc sariix iska aw ah kinaayaadiyana waa lahaan karaa oo marka niyada in loo celiyo ayb arkaantiisu marka waa kuwaasaa rukni kastaana shuruudiisii saasay tahay wاlkhulcu khulcigu jaa weeyaan ku bannaan calaa ciwadin ciwad korkiisa ku bannaan ciwadka oo macluumin la yaqaano waa haddii musamo uu yahay w ayb musamaha si uu u waajibo marka horeba in la yaqaano marka haddii marka aan la aqoonin musamo ma waajibayo maxaa waajibaya mahrulmili khulcigiina marka waa ansaxaya caqdigii oo khulciga ahaa watamliku bihi almar'atu watamliku way ku hananaysaa bihi bilkhulci khulcigaasi almar'atu naagti nafsahaa nafsadeeda ayay ku milkisaa oo hadday khulcigii lagu heshiiyo oo isagina uu soo rido iyada aqbasho wixiina ay dhiibto nafteedii bis waa milkisay oo marka madaxeedii bay ku milkinaysaa watamliku lmar'atu naagtii waa milkinaysaa bihi bilkhulci khulcigii nafsahaa nafsadeedii ku milkisaa walaa rajcata rajca lahu qulcigii umalaa rajcata rajca lahu zawjkii uma sugnaanin calayhaa iyada korkeeda ayb kuma laha ilaa binikaaxin nikaax mooyaane nikaaxa oo jadiidin cusub maahane haddana meeshaan marka xugun kaleu noonoo ishaarayaayo wuxuu leeyahay naagtii sidaas madaxeeda ku hesho lama soo cesho karo ayb maxaa yeele haddii ha la soo ceshto layidhaha iyadaa idraar ugu sugan yahay lacagna waa laga qaatay naftaadiina adiga ma milkinayso haddii la rabo waa lagu soo ceshan karaa saas marka cadaalad maan sharciga saas ma yeelin marka khulcigu marka rajco ma laha isaga waa waxaa lagu tirinayaa marka inuu yahay dalaaq baa oo kale waaye baynuuna suqraa ayb baynuunada labay u kala baxdaa baynuunatun kubraa iyo baynuunatun suqraa albaynuunatu alkubraa waxaa weeyaan midka naagta aan lagu noqon karin nikaax jadiida ah xataa aan loogu noqon karin ilaa nin inay soo marta maahane waa naagtii saddexdii saddexdeedii dalqaa dhammaatay waa ninkii kusoo noqon mayso ilaa nin kale ay guursato suu sheegi doono ninkaas uu soo furo ciddadiisii dhammaysato kadibay soo noqon kartaa nikaax jadiida baynuunadaas marka maxaa la yidhaha baynuunatun kubraa waa mid weyn baynuuna suqraa haddaad maqashana macnaha waxaa weeyaan ninkii naagta nikaax jadiida waa ku qaban rajca male laakiin waa nikaaxsan karaa iyadoo ninna soo marin khulcigu marka isaga sidaas baynuunadiisa naagta hadday isfurato bis waay waa dhammaatay haddii marka hadhow ninkii uu ka tago oo labadooda mar dambe haddana ay doonaan inay isguursadaan ay raboodaan nikaax jadiid oo isku guursan karaan iyadoo ninna soo marin ayb nikaaxaas jadiidkaa marka hadday isku guursadaan khulcigu ma nuqsaaminayaa cadadkii dalqooyinka masma nuqsaaminaayo masalo marka laysku khilaafsan yahay madhabkana wuxuu qabaa khulcigu inuu yahay dalaaq fasakh inuusan ahayn oo dalaaq inuu yahay dalaaq waayo marka la leeyahay hal dalqadoo wataa marka oo marka ninku wuxuu leeyahy dallaqtuki bialfin qabiltu iyadana waa aqbalay kunkiina waa tanaa bis ninkii naagtii kala tageen nafsadeedii bay leedahay haddii ay dhacdo marka inay nikaax jadiida isu guursadaan meeqa dalqaa ninkaa naagtaa ugu hartay labo labow ku qabaa markaan dambe tii hore khulcigii bay ku tagtay bacdu ahlilcilmina waxay qabaan khulcigu inuusan dalaaq ahayn dalqadahana uusan nuqsaaminaynin fasakh un oo kale uu yahay fasakhu dalqada ma nuqsaamiyo waxayna ka qaataan ay leeyihiin inuu sidaa yahay waxaa u daliila nebiga ciddo wuxuu uga dhigay naagta mukhtalicada ah ciddadeeda wuxuu ka dhigay hal xayd nacam hal xayd ayuu ciddo uga dhigay marka xayd haddii ciddo looga dhigay dalaaq meesha ma yaallo marka hadduu dalaaq oo lilahaa saddexaa laga dhigi lahaa bay dhaheen iyo adilo marka adiga sidaasoo kale nadari iskaga badan laakiin culummadu waxay u badan yihiin in dalqad uu yahay khulcigu waxayna usoo soo qabsadaan waطalliqhaa taطliiqatan iyagana xadiidkaasay qabsadaan qolooyinka marka waa dhahayo walidaalika marka khilaafkiisu waa iska badan yahay tamaraana khilaafkan ku dhisan oo kale haddii naagtii la furo la soo ceshtay waa la furay waa la soo ceshtay markii saddexaadaa la khulcay marka khuluc baa ku dhacay dalqooyinkii ma dhammaadeen isma dhammaanin mas'aladanay marka ku xihan tahay haddii dalqad laga ictibaariyana ninkaas saddexdiisii naagtiis waa ugu ayb nikaaxa jadiidka wuxuu u baahanayaa yacnii nikaax kale oo dhex kale dhexgalo haddii kale la yidhaha sidaas maahanna oo aan dalqad laga xisaabin naagta waa guursan karaa iyadoo ninna soo marin hal dalqadaana ugu harsan markaas ayb walaa rajcata rajca lahu uma sugnaanin calayha iyada korkeeda ilaa binikaaxin nikaax nikaax oo jadiidin cusub maahan ayb baynuuna suqraa waa marka ayb marka baynuunatun kubraa iyo baynuunatun suqraa sidaas marka in loo kala ogaado wayajuusu waxaa bannaan ayb wayajuusu waxaa bannaan alkhulcu khulcigiibaa bannaan fi uhri duhriga yani lagu furo lagu khulco iyadoo daahir yani daahir anaagta oon xayd ku jirin iyo wa fi filxaydi xaydkiina waa bannaan yahay dhexdiisana waa ku bannaan yahay sidoo kale wayajuusu lkhulcu khulcigii baa bannaan fi duhri duhrigii dhexdiisii iyo wafi lxaydi xaydka dhexdiisa labadaba waa ku bannaan yihiin marka see macnaheedu say tahay marka yanii naagta sida la ogsoon yahay markay xayd ku jirta lama furi karo duhri loogu tegayna ma lagu fura ma lagu furi karo sida uu sheegi doono laakiin middan waa ka bedelan tahay qulciga ku dhaca ee yacni samaysaye iyada in la furaana waa xaydka lagu dhex furo duhriga lagu dhex furo inta waa bannaan tahay maxaa yeele wax iyada ka yimid waayo awalna waxaa loo diidaya xayd dhexdiis in loogu furo si aysa ciddada ugu dheeraanin hadda iyadii baaba rabtaba nacam in loo dedejiyo waxeeda madaxeedii bay rabtaa dhib male marka nacam waa lagu furi karaa ibraarkii iyada ku dhici lahaana meesha waa ka maqan yahay sidaasay leeyihin oo naagta marka lagu furo xayd dhexdiisa yacni waxaa ka khasaaraya dhuhriga ka dambeeyo dhanaan u tirsanaynin dhuhri baa lagu dhex furay lagu taabtay iyada kaas ma tirsanayso xayd bay xeydaysaa uma duhriga kale koow loo dhahaa ciddadeeda marka taqriiban ciddadii baa ku dheeraanaysa marka saasi aynan ugu dhicin ayaa naagaha marka ciddooyinkoodaa lagu furaa marka khulcigu waa ka duwan yahay marka taas walaa yalxaqu lmukhtalicata naagta la furay ee naagta la khulcay oo iskhulucday ma haleelayo aalaaqu dalaaq ma haleelo tanna marka macnaheedu waxaa weeyaan naagta mukhtalicada maadaama aan rajco lagu lahayn oo hore uu kuu soo yidhi walaa rajcata lahu calayha uu soo yidhi bis waaye marka dalaaq ku dhici maayo iyada marka naagta haddaa inta khulucdo khulicaas markay kaaga baa-intay kadib haddaad tiraa waa ku furay wax laaqi iska waay nacam maxaa yeelay naag aadanba qabin yaad furaysaa nacam dalaaquna inuu ku dhaco qof ajnebiga lama rabeen naagti wax la milkiye inuu ku dhacaa la rabaa ayb midda marka mukhtalicada dalaaq ma haleelaya rajcada laakiin dalaaq baa haleelo ayb middaas marka rajcada dalaaq baa haleela iyada faslun intaa marka wuxuu uga baxaa axkaamtii khulcigu uga baxay faslun fii axkaami alaaqi alaaqi axkaamtiisiibuu u fasal yahay walaaqu alaaqii darbaani duu darbayni laba nooc kuu saaxiibaho sariixun sariix iyo wa kinaayatun iyo kinaayo siiqadiisa marka la fiiriyo dalaaqu sariix iyo kinaayo u qaybsamaa dhowr meel baa dalaaqa laga qaybiyaa dhinac waxaa laga qaybiyaa marka siiqadiisa siiqada uu ku dhacaayo ama waa sariix ama waa kinaayo sariix marka maxaa la yidhaha fasariixu sariixi alaaatu alfaadin saddex dhawaaq waaye saddex eray aalaaqu lafdu alaaqi alaaq lafdigiisa dallaqtuki anti daaliqun ayuu yidhi maalan wاlfiraaqu lafdu اlfiraaq faaraqtuki haddii uu yidhaahdana waa saas wasaraaxu sii dayn foofin saaraxtuki saraxtuki haddii uu yidhaahdo waa bis waay saddexdaas eray marka waxaa weeyaan waa sariix ayb meesha ay ka qaateenna marka waa qur'aankii baa saa ku yimid faidaa balagna ajalahunna haddii marka waqtigoodu ay dhammaystaan faamsikuuhunna maya maya waidaa طalaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin ow sarixuuhunna bimacruufin koo nam lafdu tasriixi meeshaasuu ka yimid nam tan kalena marka ow faariquuhunna nam bimacruufin si macruufa ku faaruqa tan saddexaadna marka lafdu dalaaqiina de waaba ku yimid adalaaqu marataani ku yimid saddexdaas marka wuxuu ku soo arooray qur-aanka ku yimid ayb wixii iyaga laga tarjumo oo luqad aan carabi ahayn sariixeedana waa wixii iyagu aynan wax kale u fahmaynin ilaa dalaaq ma ahan annaga hadda kale marka furid waay ereyga furidda haddii la isticmaalo wax kale ma noqdo waa sariix waan ku furay waa furan tahay ayuu yidhi sariix waa kinaaye ma maxaa yeele wax kale oo laga fahmaayo annaga adalaaqu furidaan ku tarjumnaa luqadii marka kalena sidaas ay noqonaysaa ayb waxaa marka dihniga wax kale aan usoo degdegaynin ee qofkii furid maahane wax kaleba aan laga fahmaynin sariixi kaas ayb walaa yaftaqiru uma baahda marka xukunkiisu see waayo marka dalaaqa sariixa ah walaa yaftaqiru uma baahanayo sariixu dalaaqi dalaaqa kiisa sariixa ahee cad ila niyati niye uma baahno wax niyaa uma baahno kaas maxaa kala jeeday seed ka waday iyo uma baahno walkinaayatu kinaayadiina kullu lafdin lafdi kasta waa ixtamala ixtimaalay aطalaaqa طalaaq iyo wagayrahu iyo kayrkiisba ixtimaalay lafdi kasta oo dalaaq iyo kayrkiiba ixtimaalay kinaayo maalan orad gurigiinna aad iyo alxiqii biahlikii iyo xarigaaga qoortuu kuu saaran yahay waa wadataa iyo waxaa saasoo kale haddii uu yidhaahdo ay dhici karta inuu si kalena ka wado furiinna uu ka wadi karo oo labada muxtamal ku ah kinaaya la yidhaahdaa waxay u baahan tahay marka niyataas iyada wاlkinaayatu kinaayadii kulu lafdin lafdi kasta waa ixtamala طalaaqa طalaaq ixtimaalay iyo wagayrahu iyo kayrkiis wayaftaqiru wuxuu u baahanayaa dalaaqa kinaayada ku dhaco ila niyati niye ayuu u baahdaa kinaayadii marka hadduu dalaaq kula niyoodo waqaca waa dhacaya wailaa falaa haddii kale ma dhacayo ayb kinaayatu alaaq marka waa iska badantay anti bariyatun iyo khaliyatun iyo alxiqii biahliki iyo waxyaabaha sidaas kale ku dhaco af soomaaliguna wixii noocaas un la mid noqdo oo dadka laysdhihi karo furidna waa tahay mana ahana laysdhihi karo marka wuxuu ku dabdiyey kinaayada kullu lafdin ixtamala alaaqa wahayrahu wixii aan alaaq iyo hayrkiis midna ixtimaali karin kinaayana maaha sariixna maaha baab alaaqna ma soo gelaya madhabka marka maalikiyada wuxuu isagu yahay qofku marba hadduu dalaaq niyeysan yahay erey walba uu ku dhawaaqo waa iska kinaayo iska noqonaa bay leeyihin marka erey walba maaha kinaayada waxaa noqon karo wixii erey kasta oo dala furiin iyo kayrkiisba muxtamal ku ah ayb haddiiba furiin maskaxdaba uusan soo gelaynin xataa ma yanii kinaayo ma la dhihi karo qof iska hadlay wayaftaqiru ila niyati niye ayuu u baahdaa wanisaau naagihiina fiihi fi alaaqi alaaqa dhexdiisa darbaani laba qaybood ayb naagaha la furaayo dalaaqa ku dhacaya marka la fiiriyana laba qaybood darbun naagihii marka labay u kala baxayaan furiinka dhexdiisa darbu nooc fii alaaqihinna iyaga furiinkooda dhexdiisa sunnatun sunno ayaa ahaatay iyo bidcatun iyo bidco sunno iyo bidco sunno ama bidca ahaan karta waa nooc ayb naagihii qaybo ka mida dalaaqoodu laba u qaybsamaa alaaq sunni iyo alaaq bidci macnuhu saasalaaqa sunniga iyo bidciga marka kuwaasna kuwaa waaya wahunna naagahaasi dawaatulxaydi waa kuwa xaydka u saaxiibkaa alaaq sunnina ka suurtooba bidcina ka suurtoobi karaa fasunnatu alaaqa sunnada waafaqsan an yuuqica inuu rido waayo azawju zawjkii atalaaqa furiinkii inuu rido fii duhrin duhri dhexdiis uu ku rido duhriga oo hayri mujaamicin ku jimaacay uusan ahayn fiihi duhriga dhexdiisa duhri ounan ku jimaacin inuu ku furo yacnii naagtu waa daahiro xayd ma qabto xayd ee daahirnimadaasna markay dhiigga ka qubaysatay kadib maba jimaacinba ayb waa dalaaq sunni a ah markaas waalbidcatu marka kaasuu ka soo reebay maxaa maxaa maxaa ka baxaya marka oo dalaaq sunni aan noqonayninna duhri uu ku taabtay buu ku furay dhexdiisa xayd dhexdiis ayuu ku furay dalaaq bidciya waakaas marka ayb bacdi alculamaa waxay ku daraan saddexda inuu isu raaciyo oo yidhahda saddexan kugu furay in la jamciyo xilligii nebiga ma jiri jirin dadka yacnii axaadiidta gabalna waxay ku tilmaantayba yacnii eh, waxay ku tilmaantay tacaddi inay tahay iyay sheegay hadday jirtayna ma markaasi sida in wax loo furo ay ahaydoo sunnada nebiga waa waa ka maaynan ahayn nacam kaasay marka ku daraan ayb wاlbidcatu bidcadiina an yuuqica inuu rido waay azawju ninkii aطalaaqa furiinkii inuu rido fi lxaydi xayd dhexdiis inuu ku rido iyadoo caadadii ku dhex jirto ow fii duhrin ama duhri duhriga oo jaamacahaa fiihi oo ku jimaacay duhri oo ugu tegey ama xayd buu ku furay dhibkaa loo diidayaa marka iyada haddii sidaan uu yeelo waxaa sunno ah marka inuu soo celiyo dalaaq bidca ah buu ku furay waxaa sunnaa inuu soo ceshto markaas uu u sugo xaydkaas ha ka dhammaato hadduu xayd dhexdii ku furay duhri uu ku jimaacay hadduu ahaayna ha soo celiyo duhrigaas ha dhammaysato ha xaysho duhriga ka dambeeyo hadduu doono ha furo haddii uu doonana ha haysto ayb waxaa sii sunna ah marka haddana xayd dhexdiis haddii uu ku furo inuu soo ceshto xaydkaasay ka dhaqatay daahiray noqotay shib buu ka dhahaya ma taabanayo xayd labaaday xayshay shib buu u dhahayaa duhrigii labaad markay bilowdo waa furi karaa hadduu doono sunno waa taas in hal duhri laga boodo kii aydkiisa xaydkii lagu dhex furay duhrigii ku xigay inaan lagu furin ayb oo xadiidka ibnu cumar saasuu ahaa waa mustaxab taas laakiin waajib maaha waa soo celinaya duhriga ka dambeeyaba xaydkaas haddii uu ku furo isagoon taabanin naagtaas naag ciddadeeda markaas bilaabo karto hore ka bilaabo karto ayb baqiya marka waxaa haray naagta dalaaqa bidcigaa lagu furay dalaaqeeda ma dhacaa mase ma dhacaayo waa dhacaa dalaaqaas bidcaba ha iska ahaado lak waa la tirinaayo oo ibnu cumar markii la weydiiyey ka waran lagu xisaabay waxa uu yidhi waxusibat lii tatliiqa hal furid baa la ii xisaabay waa la ii xisaabay marka markuu leeyahay nebigaa u xisaabay cid kaloo waagaas xisaabi jirtayoo fatwada iyo qadaha iyo nebigaa wada haayey kulli waxaas dhan marka yaa u xisaabay ma la dhahayo nebiga unbaa u xisaabaya yaa kalaa u xisaabi lahaa xadiid kalena marka oo daara uu warinayana inuu nebiga u xisaabay buu tilmaamaya ayb sidaa darteed marka naagta haddii xayd lagu furo dalqadaas waa dhacaysaa ayb xayd buu ku furay iyadoo qabto waa soo celiyey hal dalqadaa ka baxday nuqsaan baa ku dhacday saddexdii dalqadooda oo haystay meeshaan marka ibnu taymiya iyo ibnuulqayim labadaas imaamo muxaqiqiinta iyagu waxay dhahaan dalaaqa xaydka ma dhacayay ku tageen naagta haddii xayd lagu dhex furo dalqada waxba kama jiraan oo marka ibnuulqayim xataa waxyaabaha uu daliishada waxaa ka mid a yacni man camila camalan laysa calayhi amruna fa huwa raddun Eh, ma ka dhalanaysa marka wixii fasaad haddii uu soo galo wuxuu leeya wanahyu yaqtadi اlfasaad waa layska reebay waxaan ninkii ku dhaco fasaadu ka dhalanaya fasaadkuna tirsi male ictidaad iyo nufuud midna male saasay dhahayaan laakiin xadiidkan xusiba tadliiqa marka maxay ka dhahayaan yaa u xisaabay buu leeyahay marka inuu nebiga ahaa iyo in kale in la ogaado waayay leeyihiin marka siiqadan laftirkeeda siiqa marfuucoo kalewa umira bilaalun an yashfaca aladaan oo yutira aliqaama oo kala wa yo amre haddii la yidhaahdo marka soo wareer ma aha riwaaya marka waxaa jirta abu zubayr oo iyaguna ay qabsadaanoo walam yarahaa shay-an waxba uma usa arkin walam yarahaa shay-an marka macnaheed jumhuurku waxay leeyihin macnaheedu waxaa weeyaan walam yarahaa shay-an sawaaban wax sawaaba fiican uma uunan arkin naag in xayd lagu furo rasuulka ma wanaajisanin wax xunoo u arkay marka laakiin dalqad ma laga hadlaynin meeshaas marka marka calaa kulli xaal marka naskaas xadiidka daara qudni iyo waxusibat litatliiqa iyo kulli marka la fiiriyo waxay tilmaamayaan inuu dhacayo dalaaqa bidciga bidciba ha aadee waa dhacayaan ayb taasaana marka xoog badan dadka marka qiilka iska raaraadiyaa waxaanoo kale aada u raaraadshanin naag baa waxaa la rabaa nin in lagu celiyo dhowr jeer saddexdii waa dhammaatay qiilalkii marka waxaa lasoo gelinaa tan oo kale mar ma furtay iyadoo xayd qabta haa kaasaan jirin halac baa kuga haray marka mar walba haddii culummada zallaadkoo culummada yacni masaa'isha shaadka haddii la aruursado dad waxaa jira fadwadoodoo dhanba ay tahay masaa'il shaad haddii salaad la joogay haddii soon la joogay haddii dahaaro kulli mas'alo shaad unbuu ku dhegan yahay marka waa min baabi khaalif tucraf oo kale way dadka khilaaf waa lagu baranaya taasna marka ma fiicna imaam maalig wuxuu dhihi jiray imaam ma noqdo man tatabaca shawaada eh, almasaa'il masaa shawaadka qofka aruursado saqadaadka culummada iyo shawaadda masaa ah iyo caalim ma noqdo dadka kuwa meeshaas keliya diinta ka bartana oo culummo ku noqdo meelahaas keliya wixii kale oo yacnii iska waadixa ahaa aan aqoonin weligood ayagana cilmi kama faa'iidaan ibnulqayim kitaab ulfawaa'id saasoo kaleu sheegaan marka iska ilaalina qof waxaa arkay kitaabkiiba aan dhammaynin laakiin masaa'isha khilaafka ama shaadka aad u yaqaanan oo haddii ka taxliilina a isleedahay ninkan waa caalim mas'alo waadixo basiid haddaa u dhiibtidna maka ma yaqaan ma xallin karan marka khilaafka keliya maxaa aadiyey marka oo bare isagan ayb ma fiicna waxaas oo kale marka iyo mas'alo dadka dihnigooda ayna aan ku badnayn iyo inuu raaraadsado keligeed waa laga fiican yahay wاlbidcaةu bidcadana an yuuqica inuu rido waaye dalaaqa bidciga aطalaaqa طalaaqii fi اlxaydi inuu ku rido ow fii duhrin ama duhri dhexdiis duhriga oo jaamacahaa fiihi oo ku jimaacay naagtii wadarbun qaybna laysa fii طalaaqihina طalaaqooda sunnatun walaa bidcatun naagaha qaarkoodna dalaaqooda sunno iyo bidcaba kuma jirto maba ka suurtoodo wahuna arbacun afar waayo kuwaas asagiiratu midda yar naag yaroo marka yaraan lagu guursaday iyadoo yar oon qaan gaarin baaba la guursaday maalan la nikaaxsaday ayb male iyada marka wax oo waxa ah ayb ilaa maba xaysho iyada moogta xaydka la tirinaayo ka dhumaayo male iyada sagiirada walaayisatu midda quusatay oo xaydkii ka go'ay iyadoo weyn baa la furo xaydkii ka dhammaaday iyada male sunno iyo bidco midna ma kala laha ilaa iyada mar walba labadaan mar walba maxay ku tirsalahayn ciddadooda saddex bilood oo caadi ah saddexdooda bilood markaas ka fiirsadaan middan kale iyada xayday ku tirsaneen haddii marka xayd lagu dhex furo ama duhri lagu jimaaco lagu furo kaasaan loo tirinayn wakhti dhumaayo waa marka bil ku dhowaada meel cidlaa ku baxayso walxaamilu midda uur kale iyadana tan uur kale iyada waaba uurkii wadci bay ku tirsanee iyadana wadcu lxamli inay uurka dhigto uurkiina hadduuba muuqdo koray hoos uur bay ku tirsale wax ka dhumaaya male ciddo ku dheeraanaysa male mar walba caaw hadday dhasho waa iska fasax haddii marka siddeed bilood u dhiman tahayna sideeddii intay sii waddo weli rajca lagu leeyahay ciddii isaga dhex jirta haddii wax rajca ay jirto walxaamilu midda uur kale marka soomaalidu waxay yaqaanaan naag uur lama furanto war iska caamo waa kaasnayb naagta uurkale xilli kastay furmi kartaa iyada midda aan tan kale waayo midda aan xaalaadka qaar furmi karin xayd markay qabto marka kalena laakiin markay uur qabto waa furmaysaa iyado waqti walbahaddii marka iyadoo uur leh xaydna u joogo ka waran marka ay furto mas'ale marka iyadana waxaa ka baxdo naag uur leh xayd ma ka yimaadaa dhiigga ka yimaada dam faasida miya mase waa damulxayd fuqahadu waa isku haystaan haddaan xayd xataa ka soo qaadno iyada in la furaa maahan bidci ma noqonayso ile uurkan baa mar walba ciddo ahay aydka xayd ma loo tirinayo iyadoo uur uurle ilmo caloosha ku wada mar walba marka xaamil mutlaqanba ama dhiigka ka socdo ama iyounan ka soconin iyada sunna iyo bidca midna kuma suurtoodo wاlmukhtalicatu midii la khulcay alatii taas oo lam yadkul bihaa uunan dukuulin wax cidaaba maba tirinaysa iyada faslun ayb alaaqii marka dhinac kale marka laga qabto haddana wax u qaybsamaa alaaq mucallaq iyo alaaq munajaz ah alaaq la gooye oo waxba lagu xirin iyo alaaq shardi lagu xiray oo haddaad gurigaas gasho waa furan tahay ayb haddaad ficilkaas samayso waa iga furan tahay shardi baa lagu xiray kaas midna waaba furan tahay waa waxba iyadoona lagu xirin ayb alaaqa marka eh, mucallaqa ah uu sheegi doonaa haddii la helo shardigii lagu xiray haddii la helo wuu dhacaa alaaqaas calaa qowli اjumhuur min alculamaa ibnu taymiya isaga meeshaana wuxuu taxqiijiyaa wuxuu taxqiijiyaa dalaaqa mucallaqa waa dhaaruu yidhaha dhaar oo kale dhaar haddaad marka naagta wixii aad ka e, celinaysay oo kale ay samayso furiinkii aad ku xirtay iskaga noqo kafaaratulyamiinna la imaam buu dhahaan waana masalo aad ugu doodo fuqahada zamankiisa iyo isaga ay aad iskula doodeen kutubana laga alifay ka kala alifeen ayb laakiin qowluljumhuur oo culamada islaamka ay u badan yihiin waxaa weeyaan haddii shardiga la helo waa dhaca dalaaqaas kaasaana marka culammada badankood ay fadwoodaan ayb dalaaqii sariixa iyo kinaayada ahay sariixu isagu dhab iyo dheeldheel midou doona habaa ku dhace waa dhaca kinaayada laakiin wuxuu u baahan yahay isaga niyo sariix hadduu qofka ka dhaco bis waayo suu u waa dheeldheelaayay iyo ma jirto ayb waxaa kaloo aan u baahanna inaan ogaano dalaaqu arkaan shan ah buu leeyahay furiinku mualliq mid wax furaayo ninka wax furaayo laba shardi baa shardi ah takliifkii wixii shardi ahaan jiray caaqil baaliq inuu yahay iyo ikhtiyaar baa laga rabaa altakliifu waalikhtiyaar ikhtiyaarka haddii laga qaado la qasbo ma dhacayo furiinka ikraaha ku dhaco siiqa ayuu leeyahay siiqadii waa noo sheego waa sariixii kinaayo siiqada uu dalaaqa ku dhaco ayb maxal dalaaqa uu ku dhaco ayuu leeyahay maxalkaasina waa zawjo naag aa qabto ayb walow xukmanba dalaaqu marka rukniga saddexaad waa almaxallu meel uu qabsado u rabaa dalaaqa xaggee qabsadaa zawjo naaguu qabsana dalaaqa ayb marka naag marka la leeyahayna maxaa laga wadaana walow xukmanba zawjaha kugu ahaato xukman yaa adiga marka xukman zawjo yaa kuu noqon karo waxaa kuu noqon karo midda aa furtay ciddadana ku jirto soo cesho kartid naagta dalaaqa rajciga kaaga maqan ciddada intay ku jirto waa naagtaadii way haddaad dhimato waa ku dhaxlaysaa hadday dhimato waa dhexlaysaa ayb nafaqadii waa leedahay deegaankii kugu leedahay waxaasoo dhan weli zawjo waay dhinacaasoo dhan istimtaac iyo jimaac baadan la aadi karin waa kaa xijaabanay adiga laakiin inta fii ahnaa'i ciddatihaa naag la qaboo kala waayo dalaaq marka waa haleeli karaa marka soo ma fahmin maxallun marka la maxalka walow xukman rajciyadii waa soo gelay marka naag adiga aa furtay hal dalqa ku furtay ciddadii ku jirto haddana haddaad tidhaa waa ku furay dalqad labaadaa kaa dhacday maxaa yeelay naagta ma qabi ma jirtee waa qabtaa xukman maxaa ila aday kuu xayiran tahay xataa idinkeeda uma baahnid inaad soo celisid iyadoon oggolaanin ogolaasho iyo fasax aadan ka haysanna iska soo celin kartaa waa naagtaadii weli walidaalika marka yalxaquhaa dalaaqun meeshaan marka culamada qaar waxaa jira marka shaad mas'alo si shaada ugu tageenoo iyagu waxay leeyihiin dalaaq ma haleelayan ilaa jeer la soo celiya markaa kadib u dalaaq ku dhici kara haddana mas'alada iyadana mas'alo kaloo waxaa weeyaan shaad ah marka meelahan dad jawaabo oo qiil dadka ugu sameeya arkaysaa ilaah in laga cabsadaa fiican marka meesha naag yacnii meelo badan zawjo ka ah yani sabab ou dalaaqii ku haleeli waayo ma jirto oo ninku hadduu yidha anti daaliqun haddana maalin kale anti daaliqun maalin kale anti daaliqun uu yidha waa saas bis waay hadduu saddexda hal meel isku daba dhigan anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun yidhaahdana labada dambe maxaa kala jeeday baa laleeyahay ma kii horaa ku xoojinaysay mase war cusubay kaa ahayd war cusubay iga ahayd bis naagtii saddexdeedi waa u dhammaatay saddexdaa ku dhammaatay xataa culummada qabto dalaaqutalaadka halaa laga xisaaba xataa taasay qabaan oo masaladan iyo dalaaqutalaad ha kuwaisku kala qaldamin dalaaqutalaadka midka loo xisaabayo hal dalqo waa midka hal eray ku dhaco dalaaqutalaad bilafdin waaxid midka ku dhaco saddexan kugu furay midka ou dhaho waa midka la leeyahay salafka qaarkood ay dhaheen halaa laga xisaaba culammada badanaana saddex waa tagtay ay leeyihiin iska jira dadaa ku qaldama marka meeshaasna la maahan anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun ma la ah saddex jeeroo dalaaqi waa riday ninkaas haddii uunan ka wadin tawkiid isagaa la weydiina haddii maanta iyo shalay iyo daraad ay kala dhaceenna de tawkiid maba jiraayo naagta marka rajcada ku jirtana yalxaquhaa dalaaqun marka maxalkii iyadana marka waa taas haddii la yidhaha marka naagtan muxuu dalaaq ku haleelaa lamaba qabee waxaa la leeyahay weli waa la qabaa sababtoo ah dhaxal maxay maxay ku dhaxlaysaa adiga nacam nafaqada maxaa u bixinaysaana biilka eh, yacni maxaa degaan maxaa u bixinaysaana waxyaabahaasoo tirada badan maxay in badan bay zawjo ka tahay naagta dalaaqa rajcada ku jirto rajciga ku muqan ayb afar rukniga afaraadee dalaaqu leeyahay waxay tahay marka waa in maxal la helo kownuhu maxalku waa in zawjo walow xukmanba wilaayatun calayhi rukniga afaraadee dalaaqu leeyahay waxay tahay qofku inuu wilaaye uu ku leeyahay furiinkaas yacnii wilaaye waxaa laga wadaa inuu furiinka isaga haysto uu milkiyo qofkan uu furaayo madaxeeda inuu haysta shardi qof madaxeedaba aadan haynin furiin ma ku dheci kara ayb naag weli aadan guursanin haddaad tira heblaaya haddaan guursada waa hadda iga furan tahay maba haysidba weliba ayb bacd almadaahib xanaabilada oo kale haddii mid mucayana uu sheego heblaaye haddaan guursado waa iga furanta markuu guursado waa ka furmay bay leeyihin laakiin dalaaqu iyo nikaax yaa horeeya nikaaxa dalaaqa dambeeyo soo ma fahmin taas marka maayo iyada ayb arkaantaasuu marka leeyahay furiinta arkaanta dhexdooda unba waxaan uu ka hadlayo dhan shuruudahaas un waayo arkaantii shuruudihii ka baxayay faslun wayemliku alxuru ninkii xurka ahaa wuxuu milkiyaa ou hantaa alaaثa tadliiqaatin saddex furiin ayuu leeyahay waalcabdu addoonkuna tadliiqatayni laba furiin buu leeyahay addoonku labuu ku furaa xurkana saddex ayb ile hal dalqad nus lagama dhigi karo hal i bar lagama dhigi karo dalqadu ma nusowdo ayb waa la kamilaa ayb wayasixu markaa saasay kale leeyihiin wayasixu waxaa ansaxaya alistinaau istina soo reebid fi alaaqi dalaaqa dhexdiisa idaa wasalahu bihi hadduu ku xiriiriyo haddii uu ku xiriiriyo ayb kaas marka waa ansaxayaa oo maalan wuxuu yidhi طallaqtuki ثalaaثa ilaa waaxidatan labaa dhacaysa marka istinahaas waa anfaca marka haddii uu ku xiriiriyo wayasixu waxaa ansaxaya tacliiquhu alaaqi xiridiisa bisifati lagu xiro iyo washardi shardi lagu xiro sifeyi shardi in lagu xiro yaa bannaan yaa ansaxaysa gurigaas haddaa geshid waa iga furan tahay waa gashay waa furmayawalaa yaqacu ma dhacayo alaaqu furiinkii ma dhaco qabla nikaaxi nikaaxa ka hor dalaaq ma dhacayo qablan intaa nikaax dhicinba dalaaq ma dhacayan oo dalaaqa waxaa shardi waa nikaax inuu jiraan oo nikaaxaasna marka waxaan ku soo cabirnay kownuhu milkan lialaaq ama wilaaye inuu ku <coughs> wilaaye inuu markaa ku leeyahay wa arbacun afarna laa yaqacu ma dhacayo dalaaqahum firiinkooda ma dhaco asabiyu cunugii yaraa ma dhacayo dalaaqiisa cunug yar dalaaqiisa ma dhaco oo isaga ahaan marka waxba ma ridi karo cunuga yarka dalaaqiisa ee cunuga yarkaasuu ku guursaday waayahay marka ma guursan karaa waa guursan karaa haa see ku guursanaa weligiisa u aqbalaya nikaaha ayb weligiisa isaga weligiis aabbihiis baa intuu u guuriyo u aqbalaya cunuga yarkaa hal jir laba jir hadduu doona ha iska ahaadayb kitaabaha fiqiga marka lagu arka dad culummo laga yaaba inay ama kutub qoraan ama laga yaaba yani in aada loo yaqaanaa ku wareeran fiqiga qofka hadduusan usoo sabqinin oo fiqhi uusan usoo hormarin mar walba maaha fahamkiisu ma xoog badna ayb waxay leeyihiin marka see cunug yar furiinkiisaaba laga hadlaya nikaaxiisii sow ku dhacay bay leeyihiin cunug hal sano jiro waxba aan kala ogeynba tamyiis xataa ah aan lahayn see nikaaxiisii ku dhacay aabbihiisa u aqbalaya markasee ku dhici waayayb wlmajnuunu majnuunkii kii waalnaay ayaa marka eh, yaa dalaaqiisi isagana ma dhacaayo qof waalan ilaa u ka miirsadayb junuunka hore waxaan u sheegnay marka eh, sabab waxaa way khiyaar keeni kara marka naagtii marka iyada waa way tegaysaa haddii qaadigii arrinkeeda u rafcisaneen marka qaadigii baa fasakh ama waxbuu siinaya wannaa'imu midka hurdo isagoo hurdo ayaa intuu riyooday wax un iska sheeg sheegay naagtiibuu furay iyo naagihii ma dhacayo furiinkiisu ayb oo rufica alqalamu can alaaثatin waxaa ku jira wa can الnaa'imi xataa yastayqid walmukrahu iyo midkii la dirqiyeyee la qasbay ikraaha lagu sameeyena ma dhaco furiinkiisu faslun fii axkaami rajcati rajcada axkaamteediibu u fasal yahay alaaq marku dhaco marka wuxuu leeyahay rajco ayay ninka uu leeyahay wabucuulatuhuna axaqu biraddihinna fii dalika in araaduu islaaxan yaana asal u ah iyo xadiidkii ibnu cumar nebiga uu ku yidhi raajichaa soo celi buu yidhi naagta muraajacadaas laftirkeeda waxay tusaa in furiinkaas ou dhacay xaydka dhexdiisa ku dhacay waidaa dallaqa hadduu furo imra'atahu xaaskiisii ou furo naagtiisii waaxidatan hal dalqad ou ku furo aw itnatayni ama labowba ku furay falahu wuxuu leeyahay muraajacatuhaa inuu ku noqdo ayb soo ceshashadeeda ayuu leeyahay goorma maa lam tanqadi intaynan go'in ciddatuhaa ciddadeeda intaysan go'in soo ceshashadeeduu leeyahay hal dalqad buu ku furay labuu ku furay soo ceshashaa u sugnaatay ayb fain inqadad hadday go'do ciddatuhaa ciddadeedii hadday dhammaato xalla lahu waxaa u xalaala nikaaxuhaa inuu soo guursado hal labuu ku furay ciddadiiyaa ka dhammaatay inuu soo nikaaxsado ayuu leeyahay bicaqdin caqdi oo ku nikaaxsado caqdiga oo jadiidin cusub oo meherkiisa leh oo khidbadiisa leh wixiisa dhan leh wa takuunu macahu maciisayna ahaanaysaa calaa maa baqiya waxa haray oo mina dalaaqi furiin dalaqaadkiisa intii u hartay bay kula joogaysaa markaa laba hadduu ku furay ciddadii dhammaysatay nikaax jadiida oo hadda ku soo guursaday meeqa dalqaa ugu hartayna hal halkaas hadduu ku furo baynuuna kubraa io gelay markaa ilaa nin kale ay soo marto maya ma guursan karo ayb waa sidaas marka cumar baa saas yidhi ku tegey saxaabadiina wax ku khilaafay ma lahayn ayb naagta haddii inta la furo ciddadii dhammaysato nikaax jadiida lagu nikaaxsana calaa maa baqiyay noqone laguma khilaafin midda hayru madkhuulada ah oo marka dambe yacnii eh, khilaaf yar baa jira marka oo aad u aad u yara baa meesha marka masaladan calaa qalalaho ku dhex jiro ayb laakiin sidaan marka uu sheegay baa marka ay camalku uu yahay rajcadu arkaanay leedahay arkaanteeda waxay tahay siiqo iyo maxal iyo murtajic siiqo wax lagu soo ceshto iyo maxal rajcadii ay ku dhacayso iyo murtajic nin soo ceshanayo saddexdaaba aas-aas uhoy ka kooban tahay siiqadu marka maxay noqonaya waa lafdun yashcuru bilmuraad waa erey ku tusaayo rajca ayb ayb raajactuki iyo wixii lamida oo kale ayb shardiga labaadoo siiqadu ay leedahay waxay tahay an takuuna munajazatan waa in la gooyo rajcada iyada tacliiq laguma xiri karan ayb waa ku soo ceshtay haddii saas shardigaasaan ku xiray oo kale maya wa cadamu tawqiit inaan wakti loo yeelin waa ku soo ceshtay bil kadib maya iyadana waa in munajaz laga dhiga rajcada ayb maxalkana waxaa weeyaan shuruud badan buu leeyahay waxa la soo ceshanayo axadka la soo ceshanayo shuruud badan baa ku xiran meeshaan marka shuruuddaas marka waxaa ka mid a ah kownuhaa zawjatan horta naag inay tahay la qabo waa mid kownuhaa mawduu'atan ayb inay tahay mid la wadiyeyoo loo tegey naagta hadday khayru madkhuulaba awalba ahayd oon loo tegin minta la guursaday iyadoon loo tegin la furay rajco maa jirta marka ma jirta rajcona baynuuna suqraa waay taasna iyadana baynuuna suqraa naag buu guursaday waa iska furay isagoo on taabanin wax ciddaana ma tirsanaysaba muxuu soo ceshtaa ciddaba mabaa lahayn yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum اlmu'minaati uma طallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha marka shardiga labaad kownuhaa mawduu'atan mid loo tegey waa inay tahay shardiga saddexaad waxay tahay mucayanatan maxalka la soo ceshanaya waa inuu mucayan yahay afar naagooduu qabay labo saddexuu furay markaasuu wuxuu yidhi mid baan soo ceshtay ibhaamaa ku jiro ma ansaxaysana maxalku waa in heblaayo oo dhaho yani ama tilmaamo ayb kownuhaa mucayanatan kan afaraad waxaa weeyaan an takuuna qaabilatan lilxilli inay markaa aqbalayso yani xalaal inay aqbalaysa yani inay xalaal tahay xalaal u tahay murtadadii baa baxaysa marka naagta haddii marka murtado ay tahay soo ceshad ma gasha maxaa yeelay maxalkeedaba xalaal ma aha shardi shanaad baa jira isagana waxaa weeyaan kownuhaa muطallaqatan in la furay naag la qaba maxaaba laga soo ceshta waaba la qabaa iyadayb shardiga lixaad waxaa weeyaan kownu طalaaqihaa bilaa ciwadin waa inaan dalaaqeedu inuu ciwad la'aan uu yahay waay kownu dalaaqihaa bilaa ciwadin maxaa ku baxaya hadda meeshaan marka khulcigaa baxaaya oo naagta hadday iyada ciwad isku furatay oo furiinku ou ciwad ku dhacay horaan usoo sheegna rajco ma ma lahayn toddoba kownu dalaaqihaa hayri mustawfan dalaaqeeda waa inuu ahaada mid aan la dhammaysanin dalqadihii ku dhammaadeen soo ceshad maa jiri karana ma jiri karaan dalqadii saddexaadaa ku dhacday dalaaq waxaa weeyaan marka tiradiisii dhammaystay waay ceshad male kaas rajco ma laha shardiga sideedaad kownuhaa fi lciddati waa inay ciddada ku dhex jirto hadday ciddada ka baxdo maxalkii bis waaye rajco waa ka baaba'ay maxalka marka intaasoo shardi sideeddaas shardi baa laga fiirina marka maxalka ayb qofka soo ceshanaya murtajica ahna waxaa loo ninka wax soo ceshana ikhtiyaar ikraah maya tan labaad waxaa weeyaan ahliyatu nikaaxi binafsihi nin asaga nikaaxa nafsadiisa ahl ahliye inuu u leeyahay sabigii iyo waxaasaa baxayb sabi waa loo nikaaxa maane ahliyatu nikaax waa leeyahay laakiin bikayrihi buu ku leeyahay soo maana binafsihi kuma laha sabiga wax ma soo cesho kara sayb ayb marka axkaamtaasay marka shuruudaha arkaantaas saddexday leedahay rukni walbaana shuruudahaas baa ka baxaaya oo yacni rajcada fa in inqadad ciddatuhaa ciddadeeda hadday go'do xalla lahu nikaaxuhaa nikaaxeedii baa u xalaal noqday bicaqdin caqdi buu ugu xalaal noqday jadiidin cusub wa takuunu macahu maciisay ahaanaysaa naagta isagay eh, calaa maa kii korkiisa baqiya haray oo min adalaaqi furiin ah wixii u haroo furiin ah ayay kula joogaysaa fain طallaqahaa alaaثan saddex haddii uu furo kow iyo labou kuusoo sheegay hadduu wax ku furo ti saddex hadduu ku furana fain طallaqahaa haddii naagtii uu furo alaaثan oo ku furo ama ha wada jirto ama tii ugu dambaysay oo hartay ha noqoto lam taxila lahu xalaal noqon mayso isaga ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ita shan shardi ilaa laga helo inqidaa'u ciddatihaa ciddadeeda inay go'do minhu isaga xaggiisa ay ka tirsanaysay kow wataswiijuhaa guurinteeda bikayrihi isaga kayrkiisa in loo guuriyo oo nin kale loo guuriyey wa dukhuuluhu midkan dambe inuu dukhuulo bihaa iyada inuu markaa yacnii uu dukhuulo ayb wa isaabatihaa wa isaabatuhaa wa dukhuuluhu inuu dukhuulo bihaa iyada iyo wasaabatihaa wa biisaabatihaa iyo inuu marka siibo duuulo marka asiibo yanii uu jimaaco saasuu ka wadaa wa baynuunatuhaa iyo inay baa-innimadeeda minhu isaga ay ka baa-into ninka labaad inay ka baa-into baa-innimadaas marka waxaa weeyaan dalqad haddii uu ku furo ciddadii dhammaato bis waayo ka baa-intay rajco male ilaa mogta ayb ha u qaadan marka wa baynuunatuhaa minhu in laga wado yacni inuu saddex ku furo hal xataa hadduu ku furo ciddada dhammaato bis waa baa-intay marka wanqidaau ciddatihaa ciddadeeda inay go'do minhu isaga ay ka go'do ayb midkan dambe hantaa shardi buu sheegay fain dallaqahaa haddii uu furo alaaan saddex haddii uu ku furo saddexda marka calaa qowli اljumhuur ama ha wada jirto ama tii ugu dembaysay ha noqoto hadday midda ugu dembaysa ay tahay dalqadii saddexaadii ugu dembaysay baa ku dhacday bilitifaaq iyada waxa waaye waa bis waaye noqod ma jiro laakiin haddii saddexdii dalqadoodba hal mar la rido saddexan kugu furay la yidhaahdo maalan say noqone iyada ayb calaa qowli اljumhuur waxaa weeyaan sidaan uu sheegaya culamada selafka qaarkoodna marka khilaaf inuu jiray mas'aladaa uu ka jiray ibnu kaiir waa ishaaray musnad ulfaaruuqa ibnu xajar laftirkiisa waa ishaaray noocan maa fatxulbaariga ibnu taymiyana aada u ishaaray rasaa'il badanna waa ka alifay masaladan dalaaqu alaa ayb waxaa kaloo iyadana ibnulmuqiid almaliki isagana wuxuu soo guuriyey khilaaf fara badan saxaabada dhexdooda xataayuu ka sheegay marka mas'alatu dalaaqi اhalaaث bilafdin waaxid ma la dhihi kara ijmaac baa wuxuu ku guntamay inaan la cesho karin sax maaha saasna walow culummo badanba ha sheegaan ijmaacaas haddii la doonee laakiin ijmaacaas khilaafkiisaa la ayb marka ijmaac ma jiro waa la dhihi karaa laakiin qowluljumhuur sidaas waay cumar isaga marka xilliga rasuulku waxaa jirta dalaaqa saddex haddii uu ku dhaco bilafdin waaxid halaa loo xisaabi jiray xilliga cumar marka abubakar xilligiisii saas ahayd cumar wakhtigiisii saas ahayd laba sano ka mida marka cumar wuxuu arkay dadku inay dalaaqa ku degdegayaan markaasuu wuxuu yidhi low amdaynaahum ninkii saddex wax ku furay saddexa waa ugu dhammaystiraynaa ta'diib marka waa min baabi maslaxa almursala waa bannaan tahay marka imaamku waa samay karaan cumar marka saasuu yeelay naskhi ou nasakha xadiidka nebiga ma u jeedin cumar mana yeeli karaba xadiidka nebiga qowlka cumar lagumaba nasakhi karaba haddana sidaa ay tahay culimmada qaarkood oo muxaqiqiina waxay sheegaan haddii ciladii cumar ay taagan tahay dalaaqii saddexda uu u socodsiiyey in lagu dareeriyo oo qofka yacnii furiinka ku degdego iyo ninka markay naagta dhahdo war iska kay fur saddexdaadaa qabtaa kan dhahaayoo kale inaan loo soo celinin maxaa yeele sunnadii saxaabada saasay ahayd hadday daruuro iyo xaajo aad u daran ay jirtana in loo celin karaxadiidka nebigaa laga qaadana marka sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi kitaab uu leeyahay marka alxukmu almashruuc fi alaaqi اlmajmuuc la yidhaahdo taxqiiqeeda saasuu keenay marka taas waxaad moodaa marka xadiidkiina waa lagu camal falay saxaabada aqwaashoodiina waa lagu camal falay marka inaan jawaab xasmiya mar walba aan la dhiibin saddex maa ku furtaa hal waa iska soco inaan la dhihin dadkii maxaa yeeley alaaqii bay ku cayaarayaan masaladan marka sheekh maxamed alamin shanqiiti isagana waa ku dadaalay masaladan inuu ka hadlan wuxuu aad isaga marka uu xoog uu dhidibada ugu taagay طalaaqu alaaث bilafdin waaxid saddexdeeda inay ku socotay naagtaas aadowna ugu niqaashay masaladaas ayb wuxuuna ku tegey marka niqaash maa bacdahu niqaash buu uu niqaashay akhiiran marka wuxuu ku tegey calaa qowli اla'ima alarbaca a'immada afartaa iyo fuqahada toddobadaa iyo toban yani fuqahada iyo fuqahada badankood qowlkay ku tageen buu xoojiyey marka ayb marka mas'aladu ma mas'ale marka ku xiran yacnii e, fudud maaha ayb dadka marka meelahan khilaafka uu wax ka arka ama wax ka barto waxaad arkeen marka sunnadii iyo bidcadiiba laba meelba huluwiba huluwi fara badanaa ka jira nin dhallinyaro waxaa arkaysaa hadduu arka sheekh caalima oo dalaaqu halaaث waa dhacay saddexdiisa u dhacay dhahaya hadduu arko oo noqod male naagtaas waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo ninkan sidii fataawadii wuxuu fadwoona muqalidiinta iyo suufiyada fataawadooda iyo inuu yidhah nacam meeshaa mas'ale cilmi ah waayo daa'ifo iyo ma jirta warkood nacam wax tasawuf ku xiranna ma aha mas'aladan caqiido xumo sunno iyo bidco wax ku xiranna ma aha ayb bal qowlu jumhuuri salaf sidaanba waayaba nacam saddexda inay soconaysaa marka inaad bidco ku sheegto oo qofkaasi bidcaa ku jira waxbaa ku jiraan maxaa dhacay dalaaqu alaaثka saddexda waa socotaa buu yidhaahdaa yani saas in laysku bidceeyo hadday gaarto marka waa jahli intiisa la soo ma fahme dhinaca kalena dhib kalaa ka jiro iyagu waxaa weeyaan dadka fiqiga keliya un akhristay oo xadiidka aan ilmaamka u lahayn waxaan arkaya marka niman culummo oo laga yaaba yani axkaamta aad u yaqaano axkaamtan fiqigan haddana inay ku leeyihiin naag saddex lagu furaa lasoo celin karaa diin cusub diin cusub maaha kitaabada xadiidkay ku taallaan say diin cusub u noqoneen ilaa qaarkood ay yidhaahdaan naagtii saas lagu soo celiyo xaaraana lagu qabaa maxaa yeele ijmaacaa la qarariyey shubha ictibaar leh ma aha ninkaas zino ayuu ku jiraa xad baa ku waajibaya qaar saas dhahay arkaysaa intaas wax ka yaraana shubhada nikaax shubha lagu sugaan ugu yaraan marka inay yidhaahdaan nikaaxu shubhow ninkan ku jiraa ugu yaraan yb laakiin in la yidhaaha waxa ku dhashaa waa saas iyo waa kan iyo sax ma aha ayb kutubta fiqigayna ugu taallaayo shubhatu ariiqa ariiqada shubhadeeda ictibaar inay leedahay yani jamaaca min alculamaa haddii ijtihaadkoodu si uu noqdo wixii ijtihaadkaasoo nikaaxo farji lagu xalaashado waa nikaaxu shubha waa ilmihii ku dhasha nasab tirsanayaan ninkii xadu zino maleh male ma leh keliya un haddii marka xaakim iyo si u jiraan furqa in lagu sameeyo marka meel walba quluwi baa looga taagla'yahay ayb kan marka quluwi buu dhinac uga jiraa kuwana kuwana quluwi mas'aladii ma kala yaqaanaan usuuliyo furuuc ayb fain طلqhaa ثaلaaثan hadduu furo lam taxila lahu u xalaal noqon mayso ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'طa شhan shardi helideeda maahane kadib inqidaa'u ciddatihaa ciddadeeda inay go'do minhu isaga ay ka go'do wa taswiijuhaa guursashada guurinteeda bikayrihi isaga kayrkiis lagu guuriyo oo nin kale marka u guursado ninkan labaad haddii lasoo dhoodhoobay ka waran marka oo ayaga ay isku og oo si naagta ay u soo ceshato maxlalka muxallilka muxallilku marka nebiga wuxuu ku tilmaamay orgi lasoo kiraysta kale lacana allaahu almuxallila walmuxallala lahu nikaaxa muxallilka ma ansaxaa marka zawjka labaadna ma ku banaysa karaa naagtii nikaaxaas madhabka shaaficiga wuxuu leeyahay haddaan caqadka lagu sheegin oo waxooda qalbiga ay ku haystaan annaga qalbina looma dirin nikaaxaas daahirkiisa waa ansaxaa waana lacnad kabiira min alkabaa'ir inay muxallilku ay tahay waa qabaan ayb marka shaafici qowlkaas baa loo nisbeeyaa inuu qabo madhabkaas ibnu taymiya kitaabu ka alifay bayaanu daliil calaa buطlaani taxliil la yidhaahdo wuxuuna sheegay marka warkaas shaafici laa'iq uma ahan saasoo kale uu yidhi marka wuxuu leeyahay marka saxaabadii wuxuu ka keenay aahaar ibn cumar in la weydiiyey naag saddex la furay oo nin guursatay furay ninkeedii labaad muu xalaal noqonay muu noqonaysaa markii la yidhi wuxuu yidhi haah buu yidhi haddii nikaaxii dambe ou ahaa nikaaxu ragbatin laa nikaaxu dulsatin nikaax mugdi ku jiro khayaano ku jirta hadduunan ahayn oo nikaax iyaga raqbadooda ay isku guursadeen iskuna soo naceen hadduu yahay ha haddii kale maya buu yidhi saxaabadii saas baa laga haya fain طalaqahaa alaaثan saddex haddii uu fuurahaayo marka wuxuu yidhi wa taswiijuhaa bikayrihi loo guuriyo wa dukhuuluhu ayb inuu dukhuulo bihaa iyada wa isaabatuhaa inuu asiibo duuuluhaa iyo isaabatuhaa macno un waayduuuluhu ay dukuulu اlgayri bihaa duuul wa iyo inuu asiibo tan buu iskaga sii bayaaninaan isaabaduna marka waxay tahay in xashafadiisa yani meesha midida ku dhacdo laga guday ninka sakiintu ay ku dhacday ama qadarkeeda in naagta qubulkeeda uu galo taasaa shardi ah laa xataa taduuqii cusaylatahu wayaduuqa cusaylataki ilaa aad adiga macaankiisa ka dhadhamisid adna macaankaaga ka dhadhamiy maxaa laga wadaa marka jimaac baa hardi shardi ah, jima jimaacaas marka muxuu ku xasilaana qubulka qadarka marka qadarkiisu waa maxay xashafadu inay haweenta yacni qubulkeeda farjigeeda in ay gasho yaa shardi ah gadaal haddii marka wadci xaaraama uu sameeyo gadaal ama wax lamida uu marka ka isticmaalo ma ku noqonayso sidaas waa in qubulka u ka jimaaca shardi ah wa baynuunatuhaa iyo inay baa-into minhu isaga ay ka baa xaggiisa nacam ayb hayrkaas minhu min algayri baynuunadana marka waxay tahay inuu soo furo ciddadiisiina dhammaato hadduu soo furo hal ku furo ciddadii ay ku dhex jirta ma guursan kartid ciddo dhexdeed laa tasriixan walaa kinaayatanna ma ugu bandhigi kartid xataa ciddada markay dhammaato laakiin waa baa-intay waa guursan karaa markii hore wainqidaa'u ciddatihaa ciddadeedii inay go-do minhu isaga ay ka go-do oo ciddadii kan dambe ciddadiisiina inay dhammaato ayb taasaa marka iyadana marka saddexda ninka ku furo hadhow marka saddex cusub buu ku qabayaa kan marka ayb ila dalaqaadku cadadaa la rabaaye وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه